bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala almasأlaة الthalitثa bacda faai الsababiya ida kanat masbuqaة bnafyin maxdi aw طalbi bاlficl waxaan kusoo dhex jirnay masaa-ishii ficilka mudaaric lagu nasbinayay an oo mudmaro ah marka masaladaas waxa weeyaan eh, bacda faa-i sababiya ficil hadduu dhaco bacda faa-i sababiya oo macnaha ficilkaas musabab uu noqdo liajli maa taqadama calayhi min min asabab haddaa ficilkaas la helo waxa weeyaan wuxuu noqonayaa mansuub bian mudmara wujuuba bacda faai sababiya laakiin idaa kaanat fadi waa inay ahaataa masbuuqatan mid lagala hormaray binafyin lagala hormaray maxdin nafyi cad macnaha nafyinimadiisa ku baaqi ah yani ana alkalima aw alatii qablaha dalat cala nafyi wadalika anafyu baaqin calaa nafyihi aw طalabin bilficli ama ficil wax lagu dalbo lagala hormaray marka faada mar kastaba ficilka ka dambee lama nasbiyo eh laba shardi baa lagu nasbiyaa marka ugu horeyso waxa weeyaan an yusbaqa binafyin maxd fain lam yuujad fa biطalabin bilficli labadaas midkood haddii la helo waxa weeyaan ficilkaas mudaaric waa la nasbinayaa fada wax laguma nasbinaya min xuruufi اlcaطfi weeyaane laakiin waxaa weeyaan an baa lagu nasbina oo mudmaro ah marka amhiladii musanifka yaa ku xayl dheeraad intooda dhan waa wada miithaaliyey inaan la fahmo un bay rabtaa faالnafyu ka qowlihi tacaala laa yuqضى calayhim fayamuutuu dadkii dadka ahlu naarka ciyaada biاllahi naarta markay galaan yatamanowna inay intay naarta ay ku dhintaan iska baaba-aan laakiin mowd laguma xukmiyo oo fa marka yamuutu ficilkan mudaaric mansuub bian mudmara bacda faai sababiya liannahu fadi waxaa lagala hormaray nafyi oo laa yuqdaa calayhim ah walmowtuna musabab weeyaan oo haddii la heli lahay sababkiisa oo haduu ilaahay xukmi lahay inay baaba-aan oy cadam noqdaan mowdkaas markaasaa la heli kari lahay laakiin haddii taa la waaye mowdki la heli maayo macnaha waxa weyaan ana maa bacda ilaa musababun limaa qablaha sidaa weyaan ayb marka yamuutu horeyaan usoo craabna ficlu mudaaric mansuub ban mdmra wujuba bacda faai sababiya alwaaqica fi jawaabi الnafyi wa calaamatu nasbihi xadfu nuun wاlwaaw faacil wa qowlika wa ka qowlika weeyaanoo maa taatiinaa noo imaamaysid oo fa tuxadihanaa aada noo sheekaysid yacni maa taatiinaa noo imaamayn macnaha noo imaanin sidaanba sheekadaada u maqlin waay marka fadan fa tuxadihanaa ficilkan tuxadihanaa waa la nasbiyey an mudmara ah lagu nasbiyey bacda faai sababiya alwaaqicati fi jawaabi nafyi maa taatiinaa nooma imaanaysid washtaradnaa waxaan shardinay kownahu nafyiga inuu ahaada maxdan ixtiraazan ka dhowrsasho awgeed baan u niriyay min naxwi qowlinaa aan ka dhowrsanayno maa tasaalu noo maka zuulaysid taatiinaa inaad noo imaanaysid oo fa tuxadithunaa inaad noo sheekaynaysid iyo wamaa taatiinaa nooma imaanaysid ilaa fa tuxadithunaa waad noo sheekaynaysaa fa ina macnaahumaa labadan e, jumla macnaheeda alihbaatu waay falidaalika wajaba rafcuhumaa fatuxadithunaa labadaba waa la rafcinaya ama alawl midka hore oo maa tazaalu taatiinaa fatuxadithunaa faliana zaala lafdiga zaala alinafyi bay u ahaatay asalkeedii waqad dakhala calayhi zaaladii waxaa dul galay oo waxaa macnaha galay annafyu wa nafyu nafyina ihbaatun waay zaala wuu zuulay nafyi waay maa zaala kama zuulin nafyigiya ithbaat laga dhigay marka nafyigaas maxdi ma aha macnaha waxa weeyaan nafyi asalkeedi tasaaluq ay aheed laakiin ubdila dalika nafyu bidukhuuli nafyi calayh maa tazaalu noo imaamaysid fatuxadithunaa maa tazaalu ka zuuli maysid taatiina inaad noo imaanaysid fatuxadithunaa aada noo sheekayside marka maa tazaalu taأtiina jumladaas ihbaat waay inaad noo imaanaysid ka zuuli maysid macnaha waad noo imaanaysaa waay midaan dambana ma maa taأtiina ma noo imaanaysid ilaa fatuxadithunaa waad noo sheekaynaysaa marka maadi oo nafyigay ahayd ilaa laga daba keenay maa muxamadu ma aha nafyay ahayd ilaa rasuulu mooye oo ihbaat ah saasay noqonaysaa wa ama athaani midka labaad oo maa taأtiina ilaa fatuxadithunaa falintiqaadi nafyi nafyigii baa buray biilaa buu ku buray maa taأtiina noo imaan maysid nafyaad ilaa fatuxadithunaa ilaa fa idaa atayta tuxadithunaa waay saas macnihi waa marka faadan caatifa laleeyahay fatuxadithunaa ficlu mudaaric marfuuc wاlfaacilu anta wanaa mafcuulu bihi wa jumlatu fatuxadithunaa macduufaة calى jumlati taأtiina wa ama aalabu alabkii fa inahu yashmalu lamra marka nafyiga waa hal shay laakiin alab haddii la yidhaahdo yashmalu thamaaniyata anwaac alabkaa badan amarka waxaa weeyaan waaxid min aطalab istifhaamkaa kamid tarajigaa kamid taxdiidkaa kamid maxaan ku iraadaa cardigaa kamid waxyaalo badan yaa yaa soo dhexgalaya amarka qasdii dalabka marka amarkii waxaa ka mid eh ka qowlihi yaa naaqu siiri canaqan fasiixa ilaa sulaymaana fanastariixa buuri yaa naaqu hal yahayey siiri soco canaqan sayran canaqan sayr macnaha soco degdeg eh fasiixan ee waasaca ilaa sulaymaana u soco sulaymaan ibni cabdilmalik weeyaan oo fanastariixa aan markaas raaxaysanay yaa naaqdaas yaa naaqatu bay ahayd tarkhiim baa la yidhaahdaa xadfu aakhiri lmunaada haddii uu muanath yahay oo taa u taaniith u wato tarkhiimkiisaa banaan marka tan waxa weeyaan yaa naaqu eh, lugatu man yantadir iyo lugatu man laa yantadir hadda wuxuu u isticmaalay luqatu man laa yantadir wailaa yaa naaqa au dhihi lahay naaqatu ay aheed qaafka waxaa loo goday taadii la gooyay lama niyeysanin marka yaa naaqu yaa naaqatu siiri soco canaqan canaqaas waa darbu min asayr socodka qeyb ka mid ah yani yacni socod oo deg deg a ah, fasiixan ee waasaca ilaa sulaymana u soco oo fanastariixa yacni waxa weeyaan masaafadii waa isla ayadii haddaad tartiib u socotid ood afar maalmood ku goy laheed waxaa ka fiican adigoo socod wanaagsan socotid oo laba maalmood oon ciddii u soconnay aan gaarno markaas aan wada raaxaysano ana dantaydii waan gaari adna culayska waa kaa degay marka ujeedada waxa waaye jumladan fa nastariixa waay ficilkan nastariixa waa la nasbiyey liannahu bacda faai sababiya fadaas yuu ka dabdhacay fadina waxaa ka horeeyo ficil amar oo siiri ah siiri ficlu amrin mabniin calaa xadfi nuun walyaau faacil ficilkaasaa siiri amar waay wاlficlu fanastariixa musababun min aladii qablahu raaxa goormaa la heli karaa oo socod in la helo oo meeshii lagu gaaro marka in la socdo oo socodkii la dejiyo oo meeshii la rabay la gaaro waxaa ka dhalanayo raaxayaa ka dhalanayso marka ficil amar oo fadii ka daba dhacday ficilkii kasii dambeeyey waa la nasbiyey nastariixa ficlu mudaaricu mansuub ban mudmarata wujuba bacda faai sababiyati اlwaaqicati fi jawaabi اlamri saasaa laleeyahay wالnahya you shamlinaya fainahu yashmalu اlamra wالnahya naxwu qowlihi tacaala walaa tadgow fiihi fayaxila calaykum ghadabii walaa tadgow fiihi haku qooqina oo fayaxila calaykum uu idinku dego bisababi duqyaan ghadabii laa tadgow fiihi baa layidhi marka duqyaankiyaa laga nahiyey haddii duqyaankii la helo ma ladii yataratab an yaxila an yanzila calayhim ghadab اllah marka ficilkan yaxil ah waxaa lagu heli karaa mukhaalafat nahyi laa tadgow fiihi ha ku qooqinoo ha kibrina oo fa yaxila uu idinku dega fa bisababi طugyaani yaxila calaykum ghadabi ficilkan yaxila waa la nasbiyey liannahu waqac bacda faai sababiya alatii taqadamaha nahyu laa tadgow taas waay wataxdiidu shamlinayaa naxو qowlihi tacaalى lowlaa akhartanii ilى ajali qariib faasadaqa waakun min asaalixiin faasadaqa waakuuna min asaalixiin iyo waakun labadaba lowlaa akhartanii taxdiid waxaa la yihahdaa طalabu shayi biilxaax oo waxaa weeyaan binuuc min alilzaam yaa la yidhaahdaa taxdiidka wixii lagu booriyo waxaa ina samaysida ah haboon marka ninkii markuu ahlu naar uu noqdo iyo wuxuu ku calaacalayaa lowlaa akhartani ilaahu haddaad dib ii dhigi laheed ilaa ajalin qariib muddo yar haddaad dib ii dhigi laheed oo fa asadaqa aan rumeeya markaas oo wixii aan inkiri jiro naarta ku mutaystay aan iska dhaafi lahay ilaahayow mar lee fursa isii yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina aayaddaas macnaheedii waay oo tii kalena waxay ahayd lacalii arjicu markay ay ku shallaana rabbi irjicuuni markuu qofkii yihahda rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixan fi ma taraktu kalaa inaha kalimatu huwa qaa'iluha marka fiiri lowlaadaasaa taxdiid ah waa boorin qofkiio macnaha wixii nooc min alilxaax lowlaa akhartanii iyu le ilaahw inaad ii dib dhigtid ilaahw inaad ii dib dhigtid ilaa ajan qariib fa asadaqa wa akuuna marka asadaqa ficlu mudaaricu mansuubu bian mudmaratan wujuuba bacda faai sababiyati alwaaqicati fi jawaabi atacdiid yaa laleeyahy watamani yashmalu atamaniya yashmalu اlamra wاnnahya wاtaxdid watamani kii afraad wa naxwu qowlihi tacaala yaa laytanii kuntu macahum faafuuza fawza cadiima e, ninkii xumaay markii uu e, naar galo dadkii ou awal khilaafayna ay jannadii galaan yaa wuxuu ku shallaynaya ama wanaag markay helaan adduunya intay joogaan khanaa'im iyo wanaag ay helaan yaa munaafiqi wuxuu leeyahay yaa laytanii kuntu macahum maxaan aan ula jiri waayo oo fa afuuza fawsan cadiiman munaafiqiinta waxa waaye mutaradidiin ilaahay mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaai walaa ilaa haaulaai marna waxaa muslimiinta u soo cararayaan daahir ahaan inay kaga mid noqdaan qalbigana way ku khilaafsan yihiin ayagoo ula jeedada ay tahay waa intaasoo wanaag ay helaan oo adduunyada iyo khanaa'im inay helaanaa dhici karto marna haddana way cararayan waxay leeyiin kuwaan in laga qaalib noqdaadaa dhici kartee kuwaas kale oo gaalada u taga ayagaa cibro leh marka haddii qoladii kasoo tagaan ay wax helaan waxay ku shalayaan kuwaas haddaan iskala joogi lahayn marka maxalushaahidka fa afuuza waay afuuza ficlun mudaaricun mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda faai sababiya alwaaqicati fi jawaabi tamani mansuubu calaamat nasi fatxa daahir wataraji wtaraji ou shamlinaya faalabu yashmalu اlamra wاnnahya wاtaxdiida wاtamani wاtaraji ka qowlihi tacaala lacalii ablugu lacalii ablugu asbaaba asbaaba asamaawaati faطalica ilaa ilaahi muusa fircawna wuxuu leeyahay yaa haamaanu bni lii sarxan ninkii wasiirkiisa uri bal sar dheer ii dhis lacalii abluqu lasbaaba asbaabti inan gaaraa dhici kartee sar dheer iyo dhid asbaaba samaawaati samaawaadka aan gaara macnaha albaabteeda iyo macnaha sabadeeda oo fa adalica aan markaas soo daalacdo ilaah ilaahi muusa marka fircown wuxuu ogaa ilaahay kor inuu naga jiro sida uu ka fahmay min kalaami muusa markaasuu wuxuu iri muuse hadal buu nagu dilay bal sar dheer ii dhis samada aan taga ilaahan soo fiirina inuu joogo in kale marka fiiri fa adalica ficilkaas waa la nasbiyey liannahu waqaca bacda alfaa wa haadihi alfaa waa waxaa weeyaan waqacad fii jawaabi taraji liannahu eh, fircown siduu aaminsan yahay waxaa weeyaan haddii uu asbaab samaawaat uu gaaro albaabteeda dhulkeeda inuu midkaas sabab u noqon karo inuu ilaahay soo arko calaa caqiidatihi huwa marka sidaasaa lagu nasbiyey fii qiraa'ati bacdi sabca sabcada bacdigooda qiraa'adooda waa binasbi aalica ay akhriyeen طabcan maxalu shaahidka fii bacdi qiraa'aat waay lacalii ablugu asbaaba asbaaba samaawaati fa faalica ama alqiraa'a faطalicu waxaa weeyaan waa waa jumla mustanafa ah qiraa'at duuri an abi camrinaaba ka mid laakiin shaahidka waxaa weeyaan fi qiraa'ati man nasaba taa waxaan ka fahamnay markaas faau sababiya iyo waaw lmaciya hadday bacda nafyi aw iطalab laa yajibu الnasbu lakin yajuuzu الnasbu lidaliili majiiءi اlqiraa'aat cala اlwajhayni fi qowlihi faطalica faطalicu ma lacalay gaar ku tahay mase hada yashmalu jamiica anwaaci طalb labadaas waxaa weye maxalu nadar waay wاducaaءa yashmalu ducaaءa yu shamlinayaa ka qowlihi shaaciri ka qowli shaaciri rabi wafiqnii falaa acdila can sanani الsaaciina fi khayri sananin rabbi yaa rabi rabbigayow wafiqnii iwaafaji oo falaa acdila aan ka leexanine can sanani saaciina kuwa soconaya jidkooda fii khayri sananin jidkan ugu khayr badan ku soconayo ee ilaahu horta waafajintaada isii macnaha waxaa weyaan in cibaadadii lala yimaadaahu ijtihaad laguma helo towfiiq min allahi tacaala walidaalika dadka mu'miniinta ah yas'aluuna allaha tabaaraka wa tacaala an yuwafiqahum ilى الصراط المستقيم في اليوم مرات عديدة بqowlihim اhdina الصراط المستقيم صراط الذيina أنcمta عليه marka cidaas waa towfiiq min allahi u baahan tahay laakiin adigana اجtihaad iyo dadaal dheeraad ah lagaa rabaa marka rabi yaa rabi wafiqnii iwaafaji marka oo falaa acdila aanan ka leexanin haddii aad i waafajisid waxaa ka ratimayo inaan jidka wanaagsan ku socdo marka fiiri acdiladaas waa musabab waxaa weeyaan sababkeedina towfiiq waay idaa wujida towfiiq wujida alistiqaamatu calى طariiqi الsaalixiin faإida lam yuujad الtowfiiq falaa yuujad اlistiqaama calى طariiqi mustaqiim saas waay marka rabbigaas hadda waa munaada waataan hore u soo sheegnay almunaada ida udiifa ilى yaai اlmutakalimi yajuuzu fiihi situ lugaatin rabi rabu raba rabi rabiya rabaa intaba waa ku banaan tahay yadi marka iyadoo joogta alcraaba rabi munaada xudifa minhu xarfu nida mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratu calaa maa qabla yaai lmutakalim almaxduufati takhfiifan manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bxarakati munaasaba saasay noqonaysa maxalu shaahidka waxaa weyaan falaa acdila acdiladaas waa ficil mudaaric mansuub ban mdmarata wujuba bacda faai sababiya alwaaqica fi jawaabi adducaa wafiqnii waa ficil amar laakiin ducaa waxaa loogu magacaabay taaduban maca allahi tacaala ilaahay lama amri karo laakiin hadda haddaad qof kale kula hadli lahayd waxaa weyaan amara la dhihi lahay laakin in kaanat alawaamiru saadira min almakhluuqi ila alkhaaliqi fahiya ducaa wa in kaanat saadira min allahi ila almakhluuqi fahiya awaamir wa in sadarat min bacdina ilaa bacdina fahiya iltimaas ayib kaas waa ducadii weyaan wاlistifhaam wayashmalu wاطalabu yashmalu اlistifhaama ka qowlihi ka qowli shaaciri hal tacrifuuna hal tacrifuuna lubaanaati faarjuwa an tuqdaa fayartada bacdu ruuxi liljasadi wuxuu ihi hal tacrifuuna dad yahu ma garanaysaan lubaanaati xaajayaalkayga oo fa arjuwa aan rajeeye an tuqdaa xaajaadka in lay gudo oo fayartada ou soo laabto bacdu ruuxi ruuxa qaarkeeda liljasadi uu soo laabto ayib marka waxaa laleeyahay ninkan shaacirka ah nin ay duruuf adag haysa waay markaasuu dadkii kula hadlaa wuxuu ri danta aan leeyahay horta ma la garanaya lianna alxukma cala shayi farcun can tasawurihi horta dhibaatadii ahayse ma garanaysiin haddaan aan ogahay inaad garanaysiin markaasay raja i geli lahayd in xaajadayda la dhammaystiro oo markaas ay soo laabato oo ruuxdii ay ii soo laabato macnaha qofka haddii xaajadii ou lahay loo gudo qalbigii waa u qaboobayaa macnihii saas weeyaan marka maxalu shaahidka waxaa weyaan beytkan eh, hal oo istifhaam ahaa hormartay fa arjuwa fa oo sababiya ahaa ku xigsatay ficilkan arjuwa marka waa nasbisan yahay liannahu waqaca bacda faai sababiya alwaaqicati fi jawaabi اlistifhaam hal tacrifuuna ma garanaysin lubaanaati jamcu lubaana wahiya alxaaja oo fa arjuwa aan rajeeye marka haddii aada ogtihiin waxa waxaa ka dhalan lahaa an an tuqda an arjuwa inaan rajeeyo an tuqda in xaajaadkayga in la gudo oo fayartada ou soo laabta bacdu ruuxi ruuxda qaarkeeda liljasadi qofka murug weyn markay ku dhacdo oo murugtii markaa wax ka baabiya la helo kaannahu waxaa weyaa min jadiid in eh, la abuuray oo kale noloshiisii iyo asiga markaas inta kale waxaa laga yaabaa inuu maqan yahay wاlcarda fayashmalu اlcarda ka qowlihi ya bna اlkiraami alaa tadnuu fatubsira ma qad xadathuuka famaa raa'in kaman samica wuxuu leeyahay ninkan ya bna اlkiraami dadka wanaagsan wiilkoodiyow alaa tadnuu ma soo dhowaanaysido oo fa tubsira aada aragtid maa qad xadathuuka waxay kuu sheegeen famaa raa-in ma aha mid wax arko kaman samica nin maqlay lamid ma ahee waxa anaga oo lagaaga xaggeena lagaaga sheegay saad u aragtid maad noo timaadid yacni ninkan wuxuu leeyahay wuxuu is amaanaa yacni qabiilkiisa iyo dadkiisa dad waa wanaagsan inay yihiin markaasaa waxaa la yidhi wanaaggaas oo dadkaas aad ku leedahay waxa weeyaan eh, wanaagii oo anaga oo lagugu sheegay xaggeena lagaaga sheegay saad u aragtid maanuutimaadaduu yiri liannahu waxa aad dhegta ka maqash iyo wix indhahaada ku aragta isla mid ma ah yabna alkiraami kuwa wanaagsan wiilkoodiiyow alaa tadnuu miyaysan haboonin cardiga cardi waxaa la yidhaahdaa wixii aday arrinta kuu taalla saas inaad samaysidaa saas maad samaysid xad taxdiidka iyo cardiga waa isku baab laakiin طalabka ida kaana qawiya yusamaa taxdiid in kaana ilzaama fahuwa amr in kaana carda waa wixii oo lagu soo bandhiga fahuwa card alaa tadnuumalaa tadnuuma noo soo dhowaanaysido oo fa fatubsira aad aragtid maa qad xadathuuka waxay xaggeenna ay naga kaa sheegeen oo famaa raa-in ma aha mid wax arko kaman samica mid wax arkay ashaahidu yara maa laa yarahu lghaa'ib baa la yihahdaa maxalu shaahidka alaadaas oo cardi ah ficilka tubsira ah waa mansuub bian mudmara bacda faai sababiya alwaaqica fi jawaabi alcard liannahu ninkaas inuu soo dhowaado waxaa ka sabab maayo oo ka laasimayo inuu arko wanaagii cidan loogaga sheegay hadduusan imaanin waxaas arki maayo markaasuu musanif wuxuu iri wاshtaradtu fi طalabi waxaan shardiyey an yakuuna biاlficli inuu yahay waat bidaayadii matniga wuxuu ku yiri masbuuqata binafyin maxdin aw طalabin biاlficli binafyin maxdin wax lagala jeeda waa noo soo fasiray midan kalena wuxuu leeyahay طalab biاlficli maxaan ula jeedaa waxaan kaga ixtiraazay buu leeyahay min naxwi qowlika nazaali fanukrimuka nazaali soo deg fanukrimuka aan ku karaamayna wasax aamus fanuxadithuka waan kuu sheekaynaynaa khilaafan lilkasaa-i la khilaafsan yahay fii ijaazati dalika muطlaqan kasaa-iya wuxuu qabaa walow kaana aلطalabu bgayri اlficli faina alficla bacda faai sababiyati yakunu mansuuban saasuu qabaa walibni jiniyin aan ku khilaafnay wabni cusfuur fii ijaazatihi fii ijaazatihimaa in la yihahdo sooma ahayn liannahu laba qofoodaa la sheegay haddii kalena waxaa weeyaan in marka hore la yidhaahdo inuu ibni jiniga uu raacsan yahay midka kale ayb marka sidaas baa matniga hadda ku qoran walibni jiniyin wabni cusfuur yaan khilaafnay fii ijaazatihimaa banaynteedoo bacda nazaali wa daraki iyo wa naxwihimaa ay baneeyeen in ficilka gadaashood la nasbiyo oo mimaa fiihi wuxuu ku dhex jira ah lafdu lficli duuna sah iyo wamah iyo wa naxwihimaa ma ayna banaynin oo mimaa fiihi midku ku dhex jira macna lficli ficilka macnihiisa duuna xuruufihi marka wuxuu leeyahay labadaas imaam kisaa-i way khilaafeen min wajhin wawaafaquuhu wawaafaqaahu min jihati ukhraa fii wajhin aakhar wuxuu leeyahay kasaa-i ficl amr waxaa lamid ismu ficl amr oo dhan waa lamid oo ana alficla bacda alfaa'i ida kaana masbuuqa biismi اlficli fainahu yakunu mansuuban kasaa-i nimanankan waxay leeyihiin ismulficligaa la kala fiirinay in macna alficli xuruufihi uu ku jiro iyo inuu macnalficli le uu yahay xuruuftiisa uusan lahayn marka nazaali iyo daraaki iyo hadda waxa weyaan xuruufti ficilka lianna nazaali waa ismu ficli inzil oo amar ay ka timid daraakina adrig bay ka timid marka ismigan ficliga oo nazaali iyo daraaki ah ficilkii laga keenay xuruuftiisiay wataan marka xugumkii ficilkaasaa la siinaa oo ficilkaa oo ayaga ka dambeeya in kaana masbuuqan bifaai sababiya yakuunu mansuuban laakiin sah iyo mah waxaa leeyahy ficilki amarkii way ku tusinayaan oo macna ficli waa ku jira laakiin eh, sah oo bimacnaa uskut ah uskutkii laga keenay xuruuftiida kuma jirto mahna ukfuf ah laga keenay marka macnihii mah iyo uskut uskud iyo ukfuf way qabaan laakiin xuruuftii ha ka maqan markaasuu wuxuu ri waqad saraxtu waan caday bi hadihi اlmasأala fi lmuqadimaan ku cadeeyey fii baabi ismi اlficli muqadima muqadima wuxuu ula jeedaa matniga kitaabkan ah you muqadima ku magacaabay fa haadihi nukatun xarartuhaa calaa muqadimatihi waa tan hore uu soo yiri almasأalaة الraabicatu masalada oo afaraad bacda waaw lmaciya bay ahaatay idaa kaanat hadday tahay waaw lmaciyadii masbuuqatan mid lagala hormaray bimaa qadamnaa dikrahu waxaan soo sheegitaankiisa aan soo hormarinay mithaalu bimaa qadamnaa dikrahu bimacnaa in kaanat masbuuqatan binafyin maxdin aw aw طalabi biاlficli sidii fadi wixiin u sheegnay oo fadi in lagala hormaro ay ahayd haddii waawdi lagala hormaro waa lamid sidaas leewahay idaa kaanad waawdi hadday noqoto masbuuqata mid lagala hormaray bimaa qadamnaa waxaan soo hormarinay dikrahu sheegitaankiisa oo ah haddii waawdi nafyi maxdi lagala hormaro ama طalab biاlficli lagala hormaro mithaalu dalika qowluhu tacaalى walamaa يعلم illaahu aladiina jaahaduu minkum ويعلم الصابرين walamaa يعلم illaahu ousan ogaanin ilaahay aladiina jaahaduu minkum أم xasibtum an tadkhulu الجنة walamaa يعلم illaahu janno inaad gelaysiin miyaad u malayseen asoon ilaahay idinka ogaanin in dadkiina xaq u jihaaday iyo kuwiina saabiriinta ah intay kuwa kale ka dhex baxaan intuu ilaahay ka ogaado bimacnaa cilmiga ilaahay waa cilmi oo qadiim ah laakiin cilmigan waxa waaye cilmi taqacu calayhi almu'aakhada ilaahay wuxuu hore noogaga ogaaday nogumaga ciqaabayo laakiin markaan wixii samaynay kadib aa nagula ciqaabaya marka ma waxaad u malayseenaa liljannada inaad gelaysaan asoon ilaahay idinka ogaanin dadkiina mujaahidiintoo saabiriinta ah iyo kuwa kaloon aan sidaas ahayn intay kala baxaan inaad jannada galaysiin waad u malaysa maxalu shaahidka lamaa min xuruufi nafyi waay jasmina waa tahay oo yaclam ficl mudaaric majzuum bilama kow marka nafyigaas kadib waxaa yimid waawdan waaw lmaciya wayaclama marka alwaaw waaw lmaciya yaclama ficlu mudaaricu mansuubu bian mudmarata wujuba bacda waaw lmaciya alwaaqica fi jawaabi nafyi oo waxay lamid tahay laa yuqdaa calayhim fayamuutuu yay lamid tahay yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin dadkii ahlunaarka ku calacalay yaa laytanaa shallaytadeenne nuraddu maxaa noola celi waay oo walaa nukadiba aanan u beeninin biaayaati rabbina rabbigeena aayadkiisa oo wanakuuna aan ahana min almuminiin hadda nukadiba ficilkaas waa la nasbiyey lianna hada alficla masbuuqu biwaawi lmaciya wa waaw lmaciya walaadaas masbuuqat bitamani yaa laytana marka waxaa la yihi fi qiraa'ati xamzata wa bni caamir wa xafsin haddii aan qabano waay marka yaa laytana nuraddu walaa nukadiba aan leenahay qiraa'adaas waay laakin qراءة الduri wman qaraأa bqراءati ya laytna nuraddu walaa nukadibu biaayaati rabina wanakunu min almuؤminiin waa la wada godaya taas waxaan ka qaadanay ana waaw lmaciya إidaa waqacat bacda الtamani yajuuzu الnasbu aw yajuuzu nasb الficli ban mdmara wujuba bacda waaw lmaciya wa yajuuzu rafcuha calى anaha takunu macطuufatan walaa nukadibu nuraddu alagu cadfa markaas wa qaala shaaciru wuxuu iri alam aku jaarakum wayakuuna beynii wa baynakum almawadatu waاlikhaau alam aku waa lida xutaya ayaa iska laha lida beytkan alam aku wuxuu kula hadlayaa aala zuburqaan nin la yidhaahdo qaraabadiisi oo wuxuu ri alam aku miyaanan ahayn jaarakum diriskiina oo wayakuuna beynii iyo wa beynakum adinka iyo aniga dhexdayna miyaysan horay u ahaan jirin almawadatu galkacayl iyo walikhaau walaalnimo miyayna naga dhexaynin isbedelkan yimiday oo aan isgoynay hal min cindikum hal sababuhu min cindikum aw min cindi alam aku miyaanan ahayn jaarakum diriskiina oo wayakuuna maca an yakuuna inuu yahay iyadoo ay la jirto beynii wa baynakum adinka iyo adinka iyo aniga dhexdeenna miyaysan hore u ahayn almawadatu jacayl iyo walikhaa marka maxalu shaahidka waxaa weeyaan alam aku nafyi waay lamtaas waa nafyi iyadoo nafyi ay tahay waxaa kadib maray waawlmaciya wa yakuuna ficilkan yakuuna mansuubu bian mudmara wujuuba bacda waawlmaciya alwaaqica fi jawaabi nafyi sidaas waay wa qaala aakharu wuxuu ri wahwa abulswad addu'ali laa tanha can khuluqin wa taأtiya mihlahu caarun calayka idaa facalta cadiimu kalaam oo xikmo ku dhisan dadka oo ucaadka eh, beytkan waa soo daliishtaan laa tanhaa reebin can khuluqin dabeecad iyo khaslad haka reebin wa taأtiya mithlahu mid asigoo lamid eh adigoo la imaanaysid caarun bay ku tahay ceeb cadiimun ee weyn calayka idaa facalta saas hadaa samaysid dadkii waxaa weyaan adoo xumaan samaynaysa mathalan nin lagu yaqaano dadka xaman ah markaasuu leeyahay markii qofkii kale u arka inuu dad xamana waxuu leeyahy warniyahu dadka ha xamanin marka waa aada wax u qaab daran waa wixii dadki aad ka reebaysa ood adigana ku kacaysa ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun khasla min khasaal yahuud waay laakiin macnaheedii ma aha siday culamada yiraahdeen qofkii hadduu ceeb ku dhex jiro inuu yiraahdo ceebtaas aniga maadaama aan ku dhex jiro shaygaas munkarka aan samayna kheyrkayga kama reebay macnaheeda kheyrka ha ka reebin ma aha oo adiga mathalan laa qadar allahu ilaahay anaga nabadgelin qofkii khamro u cabaya cid khamro cabaysa hadduu arko yousan ka reebin miya macnaheedii maadaama asiga uu cabayo dadka khamrada cabayka ha ka hadlin miya mase waxa weeyaan waxaa habboon oy ku fiicnaan lahayd dadka khamrada ha cabina markaad leedahay inaadan adiga cabinay ku habboonaan lahayd oo hadalkaas u macno u yeeshto laakiin macnaheedii ma aha uma banaano qofki hadduuba khamro cabayo cid khamro cabaysa inuu yidhaahdo khamrada ha cabina inuu yidhaahdo uma banaano macnihii ma ah لأنه hadduu saa sameeyo laba dembi buu noqonaya kownuhu awalan facala hada almunkar wa hadihi alkabiira dembi waay wa kownuhu sakata cala almunkar ou reebi karay aydna dembi kala weeyaan walidaalika fiiri markii uu ninka oo dadka madaxda u ah ummadii islaamka hadduu ilaahay kitaabkiisa ku xukmo oo wanaag iyo cadli u sameeyo asiga laakiin mukhaalafa dhexdeeda oo fisqiga asiga u gaarkay khamro iyo zina uu samaynay way ka fududdahay markii asiga wixii uu samaynayo ummadina wixii xumaanta uu samaynayay uusan ka reebaynin kulli wada qabanayso walidaalika dadkii hore oo duwalkii hore umawiyiinta cabaasiyiinta waxaad arkaysaa balaadka malakiga ah ama boqortooyada iyo madaxdii khulafada marka qaarkeed guryahooda macaasi aada u xun baa la samayn jiray oo raqsi iyo khamre iyo balaayo dhan ayay samayn jireen laakiin mujtamaca muslimkaa dad qudaad ah oo culamaa waaweyn ah cadaaladi yaa lagu samayn jiray marka fiiri fisqigan asiga kaana muqtasiran caleyh ummadina waxaa weeyaan dadkaas oo eh, culamada ah ilaahay kitaabkiisa ku xukminayan way ka fududahay markii wax asiga uu samaynayo ummadina ay samaynayso taasaa kasii xumaan lahayd marka laa tanha can khuluqin dabeecad ama khaslad ha reebin wa taatiya wa maca an taatiya mithlahu midkaas mid ka mid ene adoo la imaanaysid caarun bay kugu tahay cadiimun ee weyn calayka korkaada idaa facalta haddaad samaysid maxalu shaahidka wa taatiya ficilkaas waa la nasbiye liannahu masbuuqun biwaawi lmaciya wa hiya masbuuqaة bالnahyi laa tanha tanha ficlu mudaaricu mansuum bilah nahyi wa calaamatu jasmihi xadfu xarf اlcila laa takhsha oo kale ay lamid tahay wa taquulu waxaad leedahay laa taأkuli samaka samagii ha cunin malaygi wa tashraba labana maca an tashraba labana adoo caana cabaysid malaay hilibkiisa ha cunin oo fatansiba aad nasibisid tashraba in qasadta nahya haddaad ula qasadid inaad ka reebtid qofkii can kuli waaxidi minhumaa mid kastoo ayay ka mid laa taakul isamaka wa tashraba alabana fatansib cibaaradaas fiiha nadar haddii ay sida hadda u taalla ay tahay markii la nasbiyo labadeeda can kuli waaxidi minhumaa ma ah laakiin waxa weeyaan can iljamci baynahumaa aywa nuskhada aniga hadda aan haysto way khaldan tahay liannahu waxa weeyaan in la yiraahdo laa taakuli samaka wa tashraba labana fatansibu tashraba baad nasbinaysaa idaa qasadta nahya haddaad u qasadid can iljamci baynahumaa labadooda ha kulminin laakiin mid kastaba gooni waa u cuni kartaa caawo mathala malay ku cashay habeen dambana caano way ku banaan tahay laakiin labadooda ha kulminin haddaa la nasbiyo waay wa tajzimu waad jazminaysaa oo waxaad leedahay laa taakul isamaka wa tashrab ilabana tashrab aad leedahay goormo waa idaa qasadta nahya haddaad u qasadid can kuli waaxidi minhumaa yani labadoodaba ha cunin adiga jira waxaad qabtaa ninkii dhakhtarka hadduu rabo labada inuu kaa reebo wuxuu ku leeyahay laa taakuli samaka wa tashrab labana tashrab labadaba ha u dhowaanin macnaheedii waa markaas ay laa taakuli samaka walaa tashrab labana wa tarfacu waad godaysaa in nahayta can ilawali midka hore haddaad ka nahaysid oo wa abaxta athaaniya midka labaadna aad banaysid macnihii waxay noqona laa taakuli samaka walaka shurbu labani intaasba waa leedahay waxaas waxa weeyaan qaacida naxwiya qaacida طibiya ma aha waxay u baahan tahay taxqiiq marka waxaa banaan laa taakuli samaka wa tashrab allaban nahyi labadibu in la yidhaahda laa taakuli samaka wa tashraba ha jamcinin laa taakuli samaka wa allabana kan horaha ha cuni midka dambana iska cab saasay noqoni ayib markaasuu musanifka hadana intaas markuu ka baxay yow hadana matnigu u laabtay qaala almualifu raximah llahu tacaala fain saqadat ilfaau bacda alabi wa qusida aljazaau juzima dalabkii hadda aan soo sheegno sideedan nooc ahay ficilkii faau sababiya kadib dhacay oo dalabka lagala hormaray haddii fadi la waayo fadii hadirtaanoo faau sabiyada dhacday fa in saqadat ilfaau faau sababiyadii hadday dhacdo bacda alabi ficilkii alabka ahay alabkii oo ficilka lagu dalbayay haddii ay dhacdo oo waqusida aljazaau jazihi loo qasdo juzima waa la jasminayaa naxwu qowlihi tacaala qul tacaalow atlu fiiri hadirtaan fii gayri اlqur'aani hadday ahaan laheyd maxaa la dhihi lahay qul tacaalow faatluwa hadday fadi joogi lahayd atluwadaas waa la nasbi lahay lianna atluwa masbuuq bifaain wa hadihi اlfaa masbuuqaة biطalbi bificlin tacaala waa ficil amr fadiyaa dhacday atlu marka waa la jasminaa atlu waxaa leeyahay majzuumu bijawaabi اlamri liannahu qul tacaaluu kaalaya fa atlu fain ataytum atlu calaykum saas haddaad ii timaadiin qur'aankan idinku akrinaya marka atilaawa mutaratiba calaa istijaabati addacwa hadday yimaadiinu quraan qofan ku imaan quraan ma ku akrinaysaa maya waa marka wa shardu ljasmi taas waxaw fa in saqadat ilfaau bacda طalabi waqusida ljazaa layiri haddii aan jaza loo qasdin ficilka markaa atluu a laleeyahy qul tacaalow atluu haddaad inay atludaas jawaab u tahay tacaalow aadan u qasdin ficilka waa la godayaa atluu baa laleeyahay taas masalo waa faahfaahinteeda musanifka noo keeni doono طيب wa shardu اljasmi markii la jasminaye shardiga uu leeyahay bacda nahyi nahyi gadaasheeda sixatu xuluuli in in laa dheh saxatu xuluuli in laa ilaa inay degi karta inay ansaxdaa la rabaa maxalahu maxala shardi naxwu qowlika laa tadnu min alasadi taslam markaan leenahay haddii faadi dhacdo bacda طalabi bilficli baa niri ficilka wax lagu dalbo sideedow ahay amarka lagama rabo istifhaamka lama rabo tamaniga taraji kuma jiraan laakiin waxaa lasoo qaatay haddii faadi ay dhacdo waxa ka hormarayna nahyi ay yihiin ee amar iyo istifhaam iyo taraji aysan ahayn waxaa la shardiyaa sixatu xuluuli in in laadaas in la deji karo maxalahu maxala alficli almajzuumi naxwu qowlika laa tadnu min alasadi ha u dhowaanin taslam waxaa weeyaan waad nabadgelaysaa maxalahu maxala annahyi waay marka fiiri hadda taslam waxaa weeyaan jawaabti fadina waa dhacday oo awalkii hore laa tadnu min alasadi fataslama laa tadqow fiihi fayaxila ay ahayd fadiyaa dhacday ficilkii waa la jasmiyey marka taslam ala yiri maxay u ansaxday meesha laa tadnu ay joogto yaa la rabaa in haddii la geliyo inay macnihina ansixi karto laa tadnu in laa tadnu haddii la yidhahdo hadda fiiri in laa tadnu min alasadi hadaadan u dhowaanin taslam sax waa libaaxa hadaad u dhowaanin waad ka nabadgelay bikhilaafi yakuluka haddii jawaab looga dhigo oo laa tadnu min alasadi yakulka lama dhihi karo laa tadnu min alasadi yakuluka alaleeyahay maxaa yeelay liannahu haddaad tiraahdid in hadaad digtidooda in laa tadnu min alasadi haddaadan u dhowaanin yaakuluka ma ansixayso haddaadan libaax u dhowaanin wou ku cunayaa kayfa libaaxi waanba ka fogaada soo ii cunayaa marka waxaa lagu leeyahay ficilka markii la jasminaya fadiis hadday dhacdo hadduu nahyi ka hormaro nahyigaas booskiisa in in la geli karaa la rabaa macnihiin ay iskeenayaan haddii in inta la geliyo macnihii isbedel ou imaanayo markaa ma la samayn karo faahfaahinteeda waa imaanaysa wa yujzamu ficilkii waa la jasmiyaa aydan bilan baa lagu jasmiyaa aydan wuxuu u yiri yujzamu lficlu idaa saqadat faau sababiya wa taqadama talabu bilficli halay ahayd markaasuu uri wa yujzamu jawaasimtiaba inta laga galay matniga yaa sidaas a ah, dariiqadiisa matniga markuu rabo in laysku keeno hase hadda jawaasimti asoon dhihin aan gelayaa yuu hori ka galay marka wayusamu ayda ficilki waa la jasmiyaa bilam baa lagu jasmiyaa naxwu lam yelid walam yuulad waa iska waadix walamaa baa lagu jasmiyaa naxwu qowlihi tacaala walamaa yaqdi maa amarah wixii weli la amray ma ma gudanin wa bilaami yaa lagu jasmiyaa iyo walaa a lagu jasmiyaa asalbiyatayni ee nafyiga faa'iideynayeen ayb marka waxa weeyaan laamu lamri iyo laan oo nahyi ah kuwaasa hadda waxaa loo jeedaa asalbiyatayni waxaa la yaable aniga hadda nuskhada aan haysto wuxuu ii dhigay assalabiyatayni saad buu ka dhigi waana khata ayib waxa weeyaan ficilkii waxaa lagu jasmiyaa lama waxaa lagu jasmiyaa bilaam laamtaas oo liyaqdi oo kale ah iyo walaabaa lagu jasmiyaa naxwu qowlihi tacaala liyunfiq duu sacati min sacatihi wa qowlihi tacaala liyaqdi calayna rabuka io wa qowlika laa tushrik io wa qowlihi tacaala laa tuaakhidnaa intaasoo dhan fiiri amhiladii sida loo soo gaabiyey matni in la xifdiya la rabo wa liyunfiq aayaddiia lagu xasuusinaa liyaqdi aayaddaa lagu xasuusina laa tushrik xataa aayaddii waa lagu xasuusin kara laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim laa tuaakhidna wayajzimu ficlayni waxaa jasminaya laba ficilne in wa idmaa wa ayna wa annaa wa ayaana wa mataa wa mahmaa wa man wa maa wa xaythumaa yaa jasminayso jawaasimta marka waxaan ka fahamnay min khilaali kalaamihi annaha tanqasimu ilaa qismayni maa yajzimu ficla waaxida wamaa yajzimu ficlayni intana waa kala bixi oo inta ficilka keligeed jasminaysa lix waay inta oo labada ficil jasminaysane waxa weeyaan eh, toban iyo kow iyo toban wixii la yidhaahdo waa noo imaa doontaa amhiladeedii in yashaa yudhibkum fiiri intii yashaa oo ficlu shardi ah majzuumun bin yudhib jawaabu shardi majzuumun bin labadaas ficilay jasmisa man yacmal suuءan yujza man yacmal man ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayn اlawalu ficlu shardi wthaani jawaabhu jazauha l yacmal ficlu shardi majzuumu biman jawaabta fiir yujza jawaabu shardi majzuumu biman wa calaamatu jasmi xadfu xarfi cila wahiy alif waxaa lamid eh maa nansakh min aayatin aw nunsihaa naأti bikhayri minha maa nansakh waxaa nasakhnoo min aayatin ah aw nunsihaa aan ku ilowsiino naأti waxaan la imaanaynaa bikhayri minha marka fiiri nansakh maadi imanti isku mid waay nansakh waa ficlu shardi jawaabteeda natin waa nati jawaab shardi majzuumu bima w calaamatu jasmihi xadfu xarfi nati ay asalkii ahayd wa yusama alwalu minhumaa labadooda midka hore waxaa lagu magacaabaa labada ficil midkooda hore shardan wathaani midka labaadna jawaaban wa jazaan man yacmal yacmaltaas ficlu shardi a leeyahay yujzana jawaabu shardi wa jazaahu saasaa laleeyahy wa idaa lam yaslux limubaasharati اladaati qurina bilfaai naxwu wain yamsaska bkhayri fahuwa calaa kuli shayin qadiir wa idaa lam yaslux jawaabti haddaysan u suubanin limubaasharati اladaati adawaadka labada ficil jasminaysa inay la xiriirsadaan qurina jawaabtaas waxaa lala xariiriyaa wujuuban bilfaa yaa loola xariiriyaa naxwu qowli اllaahi tacaala wain ymsaska bkhayri fahuwa calى kuli shayin qadiir marka fiiri wain ymsaska bikhayrin hadda inti waa xarfu shardi jaazimu yazimu ficlayni ymsas waa ficlu shardi majzuumu bin jawaabti aaway jumladan oo ismiyada ah oo huwa mubtada u yahay qadiiruna khabar uu yahay yaa jawaabta dhacday inay jawaabtahay macnihi yaa ku tusinaya wa in yamsaska bikhayran ilaahay hadduu khayr kugu asiibo ou ku siiyo fahuwa huwa ilaahay qadiirun calaa kuli shayin weeyaan jawaab waay laakiin jawaabtu maxay noqotay jumla ismiya marka jumlada ismiyada ah haddii inta la qaada jawaabkan huwa qadiirun ah in haddii lala xariiriyo oo ficlu shardi ma noqon karto low faradnaa jumladan jawaabta dhacday haddaan maanta ficlu shard ayada ka dhigna aan doonno ma banaan tahay in huwa calaa kuli shayin qadiir in la yidhaahdo maya lianna in min adawaati shardi khaasatun bidukhuuliha cala alafcaal ficil unbay gashaa haddaa jawaabtan maanta la hormari kari lahay oo in la gey lahay ma ansixi lahayn oo waxaa ka laasimi lahay in oo adawaatu shardi oo ficil in garta oo ficil inay gasha gaar ku ahayd oo markaa jumlo ismiye noqota ay noqon lahayd maadaama jawaabtan ayna dhici karin booska ficlu shardiga ah yaa sida lagu cunsiyo jawaab ku noqotaa fa in lala xariiriya ay noqonaysaa marka waxaan leenahay yamsas ficlu shardi majzuumun biin wa calaamatu jasmihi sukuun markan fahwa nimaado alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi huwa mubtada qadiiru khabr mubtada wاljumlaة min almubtada wاlkhabri fi maxali jasmi jawaab shardi saasaa laleeyahy marxaba wa idaa lam yaslux jawaabti hadduusan u suubanin limubaasharati اadaati adaadka adawaati shardiga inuu la mubaashiro haduusan la uusan u suubanin qurina bilfaa'iya lala xariiriyaa aw biidaaba lala xariiriya alfujaa'iyati ee macnaha kadsiga kadsoonka faa'idaynaysa kadiska naxwu qowlihi tacaala wain tusibhum sayi'at bima qadamat aydihim idaa hum yaqnaطuuna fiiri markaan inta hore waa ficlu shardi waaba macruuf tusib waa ficlu shardi jawaabtiisi maxaa wa markaan jawaabti waxaa dhacday jumle ismiya hum yaqnatuun humti waa isim hadda yaqnatuun khabar ha u ahaato ficil laakiin alcibratu bilmubtada marka jumladan hum yaqnatuun haddaan qaadno booska tusib ma dhici karto lilcilati saabiqa mushkiladii horo jirtay unbaa imaanayso marka maxay noqotay meeshii fahum yaqnatuuna la dhihi lahay oo faa u sabibi lilxariiri lahay yaa idaa lala xariiriya idaa fujaa'iya baa laleeyahay waaqicatun fi jawaabi shardi jumladan hum yaqnatuuna fi maxali jasmi jawaab shardi saasay noqonaysaa intaasoo dhan hadda waxaa weeyaan faahfaahinteeda way kuu imaanaysaa musanifka asaa kuu faahfaahin doono darsigan kaloo noogu soo xiga in shaa allahu tacaala w biاllahi tacala towfiiq salى اllah wslm عlى nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin